in lagu gaaloobay oo islaamka lagaga baxayo inkastoo tafaasiil iyo faahfaahin ay leedahay oo insha allahu tacaala dib aan ka faahfaahin doono maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ummaddiisa u ogol yahay iyo addoommadiisa in sharci kale lagu maamulo xitaa kutubtan soo dejintooda iyo rusushan soo diritaankooduba macno la-aan wey marka faa iido la-aan wey haddiiba addoommadu ismaamuli karaan oo iyagu sharci dejisan karaan oo isku filan yihiin oo caqli ku filan ay leeyihiin oo sharci ku dejisan karaan maxaa looga baahaya rasuul la soo diray kitaab la soo dejiye marka soo macno la-aan ma noqonayso saa bay noqon macna sidaa daraaddeed nidaamyadan taas macnaha waxaa la yidhahdo hadda yani andimadan caalamku inta badan hadda haystee dimuqraadiyada taasatan la yidhahdo macnaheeduna ay tahay yani sharc inuu bulshadu isxukumto waxaa la yidhahda macnaha waxa wey xukmu shacbi lishacbi baa la yidhahda shacabka oo xukumo isagu isxukuma qeyb shacabki ka midoo lasoo xulayo shacabka soo doorto iyo axkaamta dejinaysa iyo sharciga sharcigaasna yuu ku fulaya bulshadii soo dooratay buu ku fulaya qoladaas marka waa baarlamaanka wa majaalista baarlamaanka ayaa tashriica iskale waxaa la yidhahdaa majaalis tashriicna waa la yidhahdaa majaalis lbarlamaanna waa la yidhaahdaa majaalis niyaabiyana waa la yidhahdaa marka ayagaa wax alla wixii xalaalay iyo xaarameyn iskale ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisu wuxuu sheegay haddii maanta ay ka soo baxdo yidhaahdaan waa xalaal waa xalaal sharci dheg loo dhigi maayo waa xaaraam hadday yidhahdaan waa xalaal zinada hadday xalaalayaan waa xalaal khamrada hadday xalaalayaan waa xalaal masaajidda hala wada xidho hadday yidhahdaan waa hala wada xidho saas way macana marka yaa iskale hawsha iyada ilaahay baa lahaa subxaana wa tacaala hawl ilaahay leeyahay oo rag boobeen wey raggii boobay haddii marka lagu garab istaago oo macnaha waxa weyaan loogu hiliyo sidaa lagu adeecay kuwa adeecay iyo kuwa boobay labadaba macnaha waxa sharciga waa ka baxyaan diinta waa ka baxyaan macnaha faahfaahinteeduna insha allahu tacala waa inoo imaan doontaa masale saalan maaha fiihi masaa'il baabkan masaa'il badan baa ku jirta alula masalada koobaad waxa weye tafsiiru aayati nuur aayatu nuur tafsiirkeeda وآيته فليحذر الذين يخالفون عن أمره الثانية مثلا نحو تفسير آية البراءة سورة التوبة آية كسارة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آية داتوي الثالثة مثلا صدحات وحوي التنبيه براروج على معنى العبادة عبادة معناها إن ليس براروج التي تاسو أنكرها أوديدي عدي عدي عدي أوديدي صحابي عديها عبادة أولي ما نسمين شرين أو معناها إيضا أبو شايبه oo wuxuu u fahmay fahamkiisaa khaldamay mafaahiimta in la saxa u baahan bay ka mid tahay mafhuumu alcibaada cibaadada fahamka laga haystay bulshadu ay ka haysato waa faham aada u hooseeya waay faham aada u ururta way macnaha oo bayiqa cidhiidhi a ah waay fahamka saxda ee sharcigu cibaadada ka qabana waa faham ballaaran way macna sidaa daraaddeed baa gobol yar ama qaybi yar oo cibaadadii ka mid a umaa cibaado u naqaana inta kale oo dhan haddii lagu khaldamo cibaadaba uma naqaano macna saa daraaddeed buu nabigu u saxay salawatullahi wasalaamu caleyh caadiyo wixii aad samayn jirteen nooc ahaa cibaadu ahaa alraabicatu masalada afraad waxa weye tamhiilu ibni cabaas ibni cabaas tusaale bixintiisii uu ku tusaale bixiya abi bakrin wa cumara abubakr iyo cumar buu ku tusaale bixin wa tamhiilu axmeda iyo axmed tusaale bixintiisa uu bisufyaan ku tusaale bixiy abubakar iyo cumar meesha la diidan yahay in sharciga la garab dhigo iyaga hadalladoodii iyo yacni dhaqankooda sharciga khilaafay in sharciga lala simo oo nebi axmed aqwaashiisa lala simo oo kitaabka ilaahay sharciga kusoo arooray lala simaayo abubakar iyo cumar meesha laga dagaalamayo cid kale maxaad mudaa marka waa kasla xajirtaa soo maa saas wey abubakar marka laga yimaada raggii waaweynaayo fuqahada sufyaan thawri markuu imaam axmed tusaale usoo qaadanay maxaa u malaynaysaa nin kaloo ka dambeeyo o dhan marka waan gaari karin marka waxa wey iska bataa kuwaasi culimay ahaayeene iyo rag saxaabo ajile eh. yani gaalo gaalnimadooda iska cadayna hadda laga qaadanaya maana warku hadda intaa waaba dhaafayba maana oo iska cadda oo gaalnimadooda xataa ayna ka mudansanayn kuwa ku raacay maana alkhaamisatu masalada sharaadi waxa wey tagayuru alaxwaal arrimihii oo isbedelay ilaa haadihi هذه yani cirfkan ilaa ay ka gaadheen bay isbedeleen yani waxa weeyaan hawshii jirtay iyo sidii sharcigu u dhigay iyo sidii waktigii nebiga ay u jirtay bay isbedeshay ilaa ay heerkan ka gaadhay way macna ilaa ay heerkan ka gaadhay ilaa haadihi alghaaya ilaa ay heerkan ka gaadhay xataa saara ilaa uu ka noqday cinda alakari dadka intooda badan ilaa ay agtooda ka noqotay cibaadat ruhbaan suufiyadoo la caabudaayo hiya iyadoo afdalu acmaal acmaal la qabto inay ugu fadldoonta wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa alwilaaya welinimabaa lagu magacaabaa halkaasayga gaadhay sharciga ilaah wixii duminayay ee isagoo dhanba xididada u siibahaya yaa addoommada agtooda cibaadaba ka noqo oo maxay tahay in la yidhaahdo wadaadka duurkiisa ku jira ama qabriga ku jira yani waxbuu og yahay oo wuu kula socdaayo waxbuu kugu tari karaa oo wuu ku dhibi karaa sidaa daraaddeed u yeedho oo ka cabso oo kaalmayso oo garabso oo tala saaro ilaa aakhiri wiilaayaa la yidhaahdaa oo welinimaad ku gaadhi waana awliyada ixtiraamkeedii oo awliyada nin alla ninkii halkaa usii maraayo waxbuu ku gaadhi oo ilaahay bay sii gaadhsiin arrinkaas oo la yidhaahdaay ayayba ha yeele arrintu gaadhi macna arrintu waxayba gaadhay si arrintu isu bedeshay in ruhbaantiiba laftoodii la caabudo ayayba macnaa heerkaasi arrintu gaadhay wa cibaadatu laxbaar nimanka culimadoo la caabudana waxay iyada noqotay hi iyado alcilmu waalfiqhu bay noqotay cilmi iyo fiqhi wuxuu ka wadaa qoladii suufiyada ahaana duruqda ahaana cibaadadoodii la caabudayay baa wilaaye iyo welinimo laga dhigay culimadii oo fiqhigii iyo cilmigii ay kitaabkiiyo sunnada ku khilaafeen lagu raacay oo lagu dabagalay oo wax alla waxay qoreen oo dhan xaq waya la yidhaahda wixii hebel ka soo fuloo dhan waa xaq la yidhaahdana iyadana waxaa laga dhigay fiqhi iyo cilmi inuu unkaayo fiqhi iyo cilmi haddaad maqasho waa uun macnaha waxa weeyaan sheekh hebel wixii kasoo soo bixi kitaabku qoray inaad akriso kaa uun inaad ku dhaqanto macna saasoo la yidhahda macnaa taqliidkaasu ka wada taqliidkaasu ka wada oo macnaha waxa weeyaan ninna ninna kitaab uu qoray iyo fataawi uu fatwooday sax ma wada noqon karaan aan nebi maxamed ahayn salawatulli waslamu caleyh saas weeye kalef bay ku odhanayaan soomaalidu maanaa ku qoray saa inta kitaab kuusoo hordhigaan kalefad adugu waa kan war maxaa laga leefi kitaabta yahuud baa qortee soomaaliyaday khaldanta waxaad ku garan karaysaa wax kasta oo carabi ku qoran diin bay moodayaan waxaan inay luuqo tahay oo yahuudi isticmaali karto oo nasaara isticmaali karto oo qolo diinta yani waxa la dagaalamaysa isticmaali karo oo wadaad waxoogaa mustawihiisu hooseeya uu wax ku qori karo soomaali kamama dhaadhacsanaba kitaabba yani jildile oo carabi ku qoran yahayba hadday arkaan waa cala alra'si waalcayn diin buu u yahay markaasa waxay ku odhanayaan markaad wax ka sheegto war waxani diinta ma waafaqsana ma ku qoray ka leef bay ku odhanaya saas wey wa cibaadatu laxbaari culimada caabuditaankoodii oo macnaha sharciga bedelidiisii iyo xalaalaynta iyo xaaraamaynta oo lagu raacaa hiya iyaduna alcilmu bay noqotay iyo walfiqhu cilmigii iyo fiqhigii la yaqaanay baa iyadana laga dhigay ilan cilmiga iyo fiqhigu waa kuwa cuskan kitaabka alliyo sunada nabiga sal ly sl wixii daliil cuskan baa la yidhahda wa bilmunaasaba dadka muqalidiinta ahee yani taqliidka sameeye iska garba tubsada ee hebel uun iska dabagalayo culimada laguma tiriyo culimada laguma tiriyo waa bilijmac masaladaas culimadu waxay isku waafaqsan yihin ninkaas culimada ma ahaba uma taayara alxaalu tagayarat alxaalu arrintii waaba isi sii bedeshayba intii horaaba iqarsayba ahaydba suufiyadii iyo culimadiiyo mansiladoodii la dhaafiyey iqarsayba ahayd waaba iska sii bedeshay sii xumaad uma tagayarat alxaalu arrintii waa isu sii bedeshay oo waxay isu bedeshay ilaa an cubidda ilaa laga caabuday min duuni illahi alla sukadi man laysa cid cid aanan ka mid ahayn min asaalixiina dadka wan wanaagsanba ka mid ahay kuwii hore saalixiin bayba ahayen oo qaar culimo iyo qaar cubaadoo cibaadaystay isugu jireen qaar aan saalixiin ahayn oon kaadidaba xataa iska dhacin meela cajaaibtaabay ka mid oo u dheer wato oo weli baan han ku hayn salaadna aan weligii isu taageen tukanayn weligaan salaad tukanayn salaadda layga rafciyada ku haya martabatulyaqiin baan gaadhay aniga salaaddii layga dhaaf salaadna aan tukanaynin yaa waxaa loo yaqaanaa weli wey war faajirkani goormuu weli noqday wilaayada xadyam ku qaatay waa cajiib iyaa heerkaasayba gaadhay oo dad xataa aan saalixiin ahayn in wilaaye la siiyo oo lagu daba xidhmo oo la raaco ayayba macnaha gaadhay heerkaasay gaadhay ficlan sidaas ficlan sidaas haddii arrintu macnaha ay ahaan lahayd uun culimada oo lagu xidhnaado arrintu inta in badan bay ka fududaan lahayd saa daraaddeed ba xataa waxaa kala kala gedisan yani abwaabta duruqda suufiyada iyo culimadii fiqhigu waa kala gedisan yihin culimadii fiqhiga macnaha kutubta minhaajka iyo cumdaha iyo yani abushujaaca iyo akrin jiray waa culimadii sharciga waay culimadii sharciga waay keliyeysa uun inta yani waxa weyaan ayaga macnaha lagu dhalilayo waxa waaye fiqhigan qoran iyo mutuuntan adiladeedii in la raaciyo wey adiladooda marka la raaciyona waa in la kala hufo oo wixii xoog badanna la qaato wixii laga xoog badan laga tago macna wax weyn marka iyagu macnaa waxa wey ma sii duruufsano yani waxa weyaan waxay uun ka turjumayaan sharcigii bay ka turjumayaan ogaa qaladaada baan ku jiraan laakiin nimanka tegey waa nimankaa kale wey macna qoladaa iyaga laftoodu asalkoodii hore dad quman oo cibaadaysto oo xagga cibaadadiiyo ku fiicanoo ku dheereeya unbay ahay laakiin gadaal dambaa inta la dhex galay yay balaayo dhan dhex gashay markaase waxay noqotay adeeqagaleen bay noqotay marka nin walba intuu duub weyn qaato oo ul faraaqyale qaato oo yacni waxa weyaan qamiis qaato oo yuu dadka dhex mariyo markaasa waxa weyaan maarata haddaydaa waxaas iyo waxaa sameyn waaban kala suuriba samadaa soo dhici oo dhulka demi oo xoolaha baabi oo khalaas shaqay noqotay marka dadkii iyo bulshadiina kuwaasay ku xigeen oo culimo moodeen macna heerkaasay gaadha wa cubida waxaa la caabuday bilmacna taani macnaha labaad ee cibaadadana waxaa lagu caabuday man cid huwa isaguba min aljaahiliina jaahiliinta macnaha labaad cibaadadu muxuu yahay bilmacna ataani muxuu ka wada yaa sheegi kara ya daacada saas aaaca walitibaac waay macnaha horena waa cibaadadii macnaha waxa weyaan maaragtay baryada iyo uluhiyada ahay ee baryadooda iyo ugowricidooda iyo yani kala saarashadooda iyo qeybta hore cibaadada macnaha hore kaas ka wada macnaha labaadna wuxuu ka wada aaaca walitibaac xalaalaynta iyo xaaraamaynta lagu raaca wey macna ayagana waxaa laga qaatay oo lagu raacay dad jaahiliina ah. dad jaahiliina ah dadkii culimo isaga dhigay oo inay diinta yaqaanaan isaga dhigay oo u fatwooni kuwaasaa marka lagu ximay macna oo diintiina laga qaadanayo sidaas macnaha waxa weye arrintu heerkaasayba gaadhayo hadda weyba iska soo badashayba culimadii sharciga yaqaano hoos bay u dhacday macna marka waxaa la doonayaa in macnaha waxa weeyaan dadku ay ku xidhmaan kitaabka ilahi iyo sunada nabiga sal ly sl iyo culimada taqaana kuwa in lagu xidhmaa la doonay ayaga laftoodu meel fog wax ka keeni maayaan oo culimadii hore ka horreysay unbay ka faa wixii lagaga xoog badayna waa ka tegayaan waxay ku xoog badan yihiin iyagay ka qaadanayan macna madhab mucayanana ma jiro madhab mucayan oo ruuxu ku qasban yahay inuu raacay haba yaraatee ma ay jirto macna arrintaasi arrin salle ma ah wa ilaa waxay noqonaysaa in nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi uu ka tegay afar imaam oo uu ka dardaarmay ma jirto aayad qur-aana iyo xadiis nebi oo kutusaya ma jiro inay ummaddani afar imaam yeelan doonto afartaa imaamna lagu kala dabafaylo oo ummaddu ay u qaybsanto wax xadiisa ku tusaya ma jirto waa culimo dadaashay kadibna arday yeesheen fikigoodii baa faafay iyo dadaalkoodii waa la qaatay ummadday soo gaadhay ma xuma dhankaa marka laga fiiriyo oo faa faa'iidooyin badan baa laga helay laakiin waa in laysku celceliyo oo mid walba meeshuu ku xoog badan yahay daliil ahaan ku xoog badan yahay waa in la qaato meesha lagaga xoog badiya waa in laga tago wey hadduu shaafici hadduu abu xaniifiya hadduu axmed iyo hadduu maalik yahay saasaa macnaha loo baahanya hada wabilahi towfiiq wasala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi alcaalamiin sali allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala almualifu raximah allahu tacaala baabu qowli illahi tacaala alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila alطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida baabkan uu aayadda uu tarjamada uga dhigay waxaa laga wadaa oo sheekh kaga hadlayaa ataxaakum إlى hayri kitاab illah wa sunati rasuuli الlahi sal ه عlيه sسلم yani inuu ruuxu xugum ahaan u aado oo uu dadku ay inay ku kala baxaan oo waxay isku haystaan uu ku kala saaro ay ugu laabtaan ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa waxaan ahayn iyo sunada nebiga sal ه alيه waslam waxaan ahayn labadaa waxaan ahayn in laga dhigto dastuur ama nidaam lagu kala baxo taasuu ka hadlaya baabkan marka kii hore calaaqa weyn buu laleeyahay oo calaaqadu lale waxaa kii hore wuxuu ahaa culimada ama madaxda oo xalaaleynta ama xaarameynta lagu raaco sharciga khilaafsan tanna jiho kale ama nidaam kale ama dastuur kale ama qaanuun kale oo xukm laga dhigto oo maxkamadaha la dhigto bulshadu isku kala xukmiso laysku kala saaro taasay ka hadlaysaa macnaha marka waa isku dhow yihin baabu qowli illaahi tacaala waxay baab u yahay ilaahay odhahdii uu yidhi alam tara soo ma aragtid ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unsila wixii lasoo dejiyey ileyka adiga lagugu soo dejiyey nebigu wamaa shay inay rumeeyeenna sheeganaya unsila lasoo dejiyey min qablika hortaa kuwaasoo ma aragtid yuriiduuna ayagoo doonaya an yataxaakamuu inay u xugum tagaan ila daaquuti taaquutka inay u xugum tagaan walxaal bay u xugum tegayaan <clears throat> waqad umiruu iyagoo la amray an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi daaguuta wa yuriidu wuxuu doonayaa ashaydaanu shaydaanna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu lumiyo dalaalan lunsanaan ama lumin baciidan oo fog wa idaa qiila lahum haddii lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allah wixii ilaahay soo dejiyey u kaalaya wa ila arasuuli rasuulka ilaahayna u kaalaya ra-ayta waxaad arkaysaa marka almunaafiqiina munaafiqiintii baad arki oo yasuduuna jeedsanaya canka xaggaaga suduudan jeedsi fa keyfa xaal seebuu noqoni idaa asaabathum markay ku habsato musiibatun musiibo markay ku dhacdo bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay hormarsadeen darteedna ay musiibadaasi ugu dhacdo uma markaa kadibna jaa-uuka ay ku yimaadaan yaxlifuuna ayagoo dhaaranaya billaahi ilaahay ku dhaaranaya oo maxay leeyihin waxay odhanayaan in aradnaa maa aradnaa ma aanaan ula jeedin ilaa ixsaanan wanaag mooye wa tawfiiqan iyo wax sugeyn waxun baan iswaafajinayn ayaddu markaa qolaa qolyahaasay aada isleecaysay oo waxaa ilaahi subxaana wa tacaala uu ku eedaynaya qolyo iimaan sheegtay yani yadcumuuna laga cabiray kelimada zacama la yidhaahda inta badan luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa waxa sheegashada ah ee laakiin aan asalka ahayn ruuxuu iska sheeganayaa xaqiiqadiisiina ma hayo marka kuwa sheeganaya iimaanka oo inay rumeeyeen wixii adiga lagugu soo dejiyey nebi nebigow kitaabka qur-aanka ah wixii hortaa la soo dejiyo kutubtii hore ah kuwa sheeganaya inay rumeeyeen yaad arkaysaa ayaga oo u xugun tegaya haddana daaquudka u xugun tegaya yani laba arrimood oon islahayo waa kitaabka ilaahay baa rumeeyey waxaa kaloo rumeeyey kutubtii ka horreysay haddana daaquud baan u xugum tegiy oo aan waxayga u geysan oo qaanuun ii noqonayo i kala saaraya ama garsooro aan ka dhiganaya labadaasi wax isqabanayo mehe kala daaya macana tacajubka halkaasi ku jiraa alam taraba macnaha waxa weya waa la yaab waay yani wax lala yaabbahamay su-aashu macnaha kuwajahanta marka daaquudka waa inagii soo marno kulu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw masbuucin aw mudaac waa inagi kusoo marnay waa wax walbo xadkuu lahaa la gudbiyo ila shay walba xad buu leeyahay oo mid la caabuda ah sida sanamyadoo kale ah ama mid la raacsan yahay ah sida madaxdoo kale waxaan u sida culimado kale ama mid mutaacin mid la adeecsan yahayo sida masalan madaxdao kale marka waxaa soo galaya madaxda iyo culimada iyo asnaamta iyo qabriyada kulli daaquudkaas soo gelayaan marka daaquud waa la wada yidhahdaa macnaha dawaaqiiddii bay marka u tegayaan dawaaqiidda marka ay u tegayaan waynoo imaan insha allah tacala ayadda sabab nuzuul bay leedahay oo culimada qaar ka mid ah ay u sheegaan dawaaqiddaa waxaa laga wadaa ay u xugum tegi jireen cid walba oo garsoor ahaan iska dhigta oo yani waxa weya ummadda dadka meel u fadhiisato oo waxa uu wax ku kala bixinahayo wax ku kala saarayan una sharci ilaahay ahayn baaquud wey marka kuwaasay aadahayaanoo wixii ay isku qabsadaan oo dhexdooda yimaado kuwaasay ula tegayaan haddana isla markaa waxay leeyihiin waxaanu rumaynay ilaahay iyo kitaabkiisa iyo rusushiisa iyo kutubtii hore kulli waa rumaynay bay leeyihi marka bal labadaa isu wax qabanaya ma aha shaydaanna wuxuu doonaya oo nimankaa ka rabaa inuu lumiyuu doonaya lumin aada u fog inuu lumiyu doonaya oo xaqa aada uga durugsan macnaha waxaa laga rabay marba hadday ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeen oo kutub kitaabka ilaahay ay rumeeyeen kutubtii ka horreysana ay rumeeyeen waxaa loo baanaa inay la colobaan sooma dhawaaqyadda inay la colloobaan oo gaalada la colloobaan oo waxyaalahaas macnaha waxa weye garsoornimada sheega inay garsoora yihiin sheeganahaye haddana macnaha waxa weye waxaan ilaah sharcigiisa wax ku maamulay inay la dagaalamaanoo ka beri noqdaan baa loo baahnaa inay ka beri noqdaan iska badaayo waxayba ka dhigteenba madax madaxii yani caadiliin ay yani u kala u tagaanoo ay ku kala baxaan bayba ka dhigteen taa way midda macnaha waxa wey marka lala yaabayn haddii lagu yidhaahdo warkaalaya ilaahay iyo rasuulkiisa u kaalaya ha idin kala saareen oo meesha aad kuwa ka aadaysaan sharciga ilaahay u imaada haddaad saa ku tidhaahdana munaafiqiinta waxaad arkaysaa iyagoo kaa jeedsanaya jeedsi macnaha way daba jeedinaya waa kaa tegayaa wey macna adiga ku imaan maayaan laakiin daaquudkaasay u tegayaan xataa haddii la xusuusiyo warre waa socotaan sharciga ilaahay baa halka yaallo oo rasuul ilaahay baa kan oo kitaabka ilaahay baa kane maad u tartaaraysa oo ku kala baxdaan ayagoo la xusuusiibina haddana yeelino dawaaqiita aadayaan macana saasuu ilahi subxana watacala uu ku leeyay waxaa lagu tilmaamay marka inay munaafiqiin yihiin markaasaa rabbi subxaana watacala wuxuu yidhi xaalkooduse see noqon doonaa markay musiibo ku habsato musiibadaasoo sababkeedu uu ah, yahay sababka keenay uu yahay waxay iyagu hormarsadeen bimaa qadamad aydiihim waxa waaye waa waxyaalahay la yimaadeen ama af kala yimaadeen ama adin kala yimaadeen markaa kadibna markay musiibadaasi ku dhacdo ayay kuu imaanayaan ayagoo dhaardhaaranaya oo waxay ku dhaaranayaan ilaahay baan ku dhaaranay wanaag un baan ula jeednay yani waxa weeyaan saladu ha naga xumaato laakiin uun wax iswaafajiya un baan lahayn oo dadkan ishaysta yan dhexdooda yuusan dhib ka dhicin ixsaan iyo samafal iyo wanaagdoon un baan ahayne mar deb insaanku wax khaldami karaa laakiin ujeedada waxay ahayd wax hagaajiye ee wax xumeeya ma ahayn sidaas o dhan macna yani waa marmarsood iyo qiilla bixid weeye aan asal lahayn qalbigooduna iyo niyadooduna faafaasid bay ahayd oo munaafiqiin bay ahaayeenoo islaamka diinta umaynan rumayn sheegashay ahaayeen way iska sheeganayeen kadibna qalbigooda wixii ku jira unbay ku kaceen way macana nin ilaahay rumaysan oo rasuulkiisa rumaysan oo sharcigiisa rumaysan kitaabka ilahi intuu ka tillaabsado daaquud garsoore lagu magacaabo waxma raadsado wuxuu dooniga ahada macana taa wey mida marka la doonay in layna baro alam tara soo sooma aragtid nebigow ila aladiina kuwii ma aragtid yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka waxa lagugu soo dejiyey wamaa shay inay rumeeyeen bay sheeganayaan unzila lasoo dejiyey min qablika hortaa kutubtii hore kuwaasoo ma aragtid yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay u xugum tagaan oy gartooda u geystaan ilaa daaquuti daaquudka inay u gartagaan macnaa u xugum tagaan walxaal bay saa yeelayaan umiruu la amray an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi daaquudka ilaahayna wuxuu amray daaquud oo dhan ku gaalooba ayaguna daaquudka ku gaalooba layidhi hayayba maxkamadda geysteen saas bay macana ama ay arrintooda u dhiibteen ama ay cadaaladba ka raadinayaan oy wax u geysanayaan wa yuriidu shaydaanu shaydaanna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu lumiyo dalaalan lumin baciidan oo aada u durugsan yani inuu xaq garab mariyuu rabaa oo waxaba shaydaan baa ka shaqeynaya inay intay ka tilaabsadaan sharci alle ay meelo kale aadaan waa hawl shaydaan wata wey wa idaa qiila lahu haddii lagu yidhaahdo tacaalow war kaalaya ilaa maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey u imaado u kaalaya wa ila arasuuli rasuulka u kaalaya saa marka la yidhaahdo oo kitaab alle iyo nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh u imaada marka la yidhahdo ra-ayta waxaad arkaysaa almunaafiqiina munaafiqiintiio yasuduuna jeedsanaya canka xaggaaga kaa jeedsanayaan suduudan jeedsa yani way daba jeedinayaan waaba iska dhaqaaqayaan tage meelo kale aadayaan macna macnaha odayaashooda iyo waxaa nimanka sida loola hadlayo dowlado waaweyn oo mayna lahayn maxkamado lehoo maxkamadaha dastuurka iyo nidaamka lagu maamulana dowlado gaala oo kale laga soo ergistay mayna lahayn laakiin waxay lahaan jireen dawaaqiidoo inagii soo marnayo wadaadada dad wadaad ahaan ku magacaaban oo kuhaan ah oo shayaadiinta iyo jinka la shaqaysa oo samada xaggeeda wax looga soo sheeg sheegoo been iyo run isku jirta looga keeno inagii soo marnay qoladaasaa meel u fadfadhidayo wixii isku qabsadaan u geyn jireen dawaaqiidda marka ay xugun tageen ku jireen kuwaasay ahayn kuwaasi waxay yidhahdaan bay ku gu'i jireen marka saasay saasay masaladu saasaa lagu kala baxaya marka marka saasay ahaan jireen fa kayfa xaalku seebuu noqon doonaa idaa asaabathum markay markay asiibto oo ay ku dhacdo musiibatun musiiba markay ku dhacdo bimaa qadamat waxay hormarsatay aydiihim gacmahoodu ay hormarsato daraaddeedna ay ugu dhacdo maana musiibo xeelkii ilahay ka timid markay ku dhacdo xaalkoodu seebuu noqon doonaa uma markaa kadibna jaa-uuka ay ku yimaadaan yaxlifuuna billaahi iyagoo ilaahay ku dhaaranaya in aradnaa ma aradnaa ma aanaan doonaynin oo ma rabno ilaa ixsaanan sawafal iyo wa tawfiiqan wax iswaafajin mooyaane yani dadkan ishaya inaan iswaafajinoon walaalaysinoon isu geynina waan rabnaa kow ta labaadna sawafal bay naga tahay annaga intaasay odhanayaan macna mid weligaaba waxaad ogaataa ninku markuu xumaan doonayo inuu sameeyo xumaanta ta ugu xun shaati fiican waa loo gelin karaa wax wanaagsanna waa loo muujin karaa ibni aadamka yani sharciga ilaahay subxaana watacaala inti laga gudbo oo sharciyo kale si nidaamyo kale la samayso ayaa haddana magaca wanaagsan loo samayn karaa sida masalan arrinta hadda markhaati madoontada ee hadda bulshooyinka muslimiintu ay ku jiraan oo kale oo maxaakimta maamulaayo waa laba qaybood ba hadday bulshooyinka iyo mujtamacaadka badawiga ee xagga badawinimada u dhowaa yihiinna odayaasha kala saaraan ogaasyadooda iyo salaadiintooda iyo xeer jacabkoodaasay u kala baxaan waa xeerka macnaha waxa weeye yani waa xeerka baadiya sharci ilaahiyna lama yaqaano subxana watacala bal col baa loo haystaa war sharci aan lahaygu sii daynin cadow weeye bay odhanaya xataa macnaha war yani hadallada laga soo guuriyo taasi waa mid haddii ree magaal la yahay oo dawlado u samaysan yihiinna dowladahooda waxay ku isku maamulaan sharciga ingiriiska iyo kii faransa iyo kuwo gaalo laga soo heshiiso gumaysigii wadamada haysan jiray sharciyadu ka tegey ee uu wadanka uga tegay unbaa lagu maamulaa kitaab ilaahina subxaana watacala waxa wey waa waa la tuuray marka qolyihii hal hal mas'alo intay la dhuntaan ula tegi jiray dawaaqiida haddii sida loo eedeeyey humad dhan oo sharcigeediiba bedesho meel intay iska dhigtay maxkamado samaysatay oo dowlado samaysatay kulligeed waxaa sharciga ilaahay ahayn ay ku salaysan tahay maxaad u malayn marka eedda loo soo jeedin laha maxaad umale qaar waa ka halisan yihiin kuwan maana marka waa arrin halisa waay waidaa qiila wa qowlihi tacaala buu baab yahay waidaa qiila haddii la yidhahdo lahum iyaga laa tufsiduu war hafasaadinina fi lardi war dhulka hafasaadinina markii la yidhahdo qaaluu waxay odhanayaan inamaa ah, inamaa wax kale maehe naxnu annaga unbaa muslixuuna hagaajiyeyaal war muxuu yahay fasaadkaad sheegaysaan cid kale oo xagaajinaysaba ma jirtay odhanaya waa munaafiqiintii waa fasaadinta dhulka la fasaadinayahay macaasida lagu fasaadiya ninkii dhulka ilaahi subxaana watacaala wax ku caasiyaay yani waxa wey wuu fasaadiyey wuu fasaadiyey oo tuugnimadu waa fasaad shirkigu waa fasaad yani waxa weeyaan zinadu waa fasaad beentu waa fasaad wax alla waxa macaasida dhulka dushiisa lagu samaynaya fasaadinta dhulka maxaa yeele dhulka haddii sida waxaasoo kale lagu sameeyo oo dunuubta lagu sameeyo ciqaab ilahi baa ku imaan subxana watacaala ciqaab ilaahay markay timaadana waxyaalo fara badan oo asaasiyaadka nolosha ah addoommada u baahnaayeen baa la waayi doonaa fasaadka cudurro fara badan baa imaan dhibaatooyin badan baa dhulka ka dhacay marka war dhulkaa fasaadinina oo macsiyada iyo dembiyada aad ku haysaan ka daaya marka la yidhahdo yaa waxay odhanayaan oo yaa kale u hagaajinhayaba inamaa naxnu muslixuun xataa cid kaloo dhan waa u diidan yihin inay wax hagaajiyaan annaga unbaaba baaba wax hagaasinay leeyihin macna saas wey aayaddii horena maxay yidhahdeen in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa marka waa middan la muujisanayo wey hadalkaas noocaasa inta badan dadweynaha masaakiinta ah baa lagu yani yaa lagu takdiiriyaa iyagaa lagu hogaansadaa oo maskaxda lagaga xadaa oo danihiina unbaanu ka shaqaynaynaa oo annagu maxaanu u dhimanaynaa oo waxaanu iswaafajinaynaa diin alle subxaana wa tacaala iyo mutadallabaadka casriga adduunku waa hormaray nadaamku waa tegey yacni waxa weeyaan ilbaxniyaa la gaadhay teknolojiyadu waa hormartay nadaam waxaa la rabaa la socon kara iyo dastuur noloshan hormartay la socon karay wixii in laiswaafajiyo marka u baahan ilaa ixsaana wa tawfiiqan sooma marka inamaa naxnu muslixuuna sooma subxaana wa tacaala buu ugu talagalay ilaa qiyaamu saaca ilaa saacaddu ka imaanayso ilaahay sharcigana ugu talagalay subxana watacala adduunka inuu maamulo isagaana saalix fii kulli zamaan wa fii kulli makaan wa fii kulli mujtamac bulsho walba iyo zaman walba iyo waqti walba iyo xili walba sharcigana saalix wax la nasbaki karo iyo wax la bedeli kariyo midna ma uu jiro macna laakiin sharciyo binu aadamku uu dejistay ayagaa u baahan markii uu muddo joogaba bal icaadatu nadar in lagu sameeyo dib loo fiiriyo oo idinka arkayo sharciga dowladda u dhigan dhowr sano markay kasoo wareegsada inta iyagu kolba dejisteen rag khubaraa ah baa loo saariyo markaas dib u fiiriya markaasay masakayaan kaa laga saaro kaa ha bedelo kaa ha laga saaro kaa lagu bedelo ka sharci ilaahay ma laha subxana watacala nasakh iyo wax laga bedelo waxaa ugu dambeeyey nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh khalaas nebi maxamed hadduu geeriyooday sharcigu wuxuu qaatay siiqadiisii ugu dambeysay ee khuluudka ahayd uu ku waari lahaa macana ilaa qiyaami saaca saasuu qaatay marka badbedel dambe ma jiro macana waidaa qiila lahum haddii lagu yihahdo laa tufsiduu war hafasaadinina fi lardi dhulka fasaadinina qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu annaga unbaa muslixuuna hagaajiyayaal ah annaga unbaa wax hagaajinayno wanaag ka shaqaynayna wa qowlihi tacaala buu baab u yahy ilaahay uu yihi walaa tufsiduu war hafasaadinina fi lardi dhulka hafasaadinina bacda islaaxi hagaajinteeda kadib ilaahay markuu rususha iyo kutubta ku hagaajiyey iyo sharcigiisa uu soo dejiyey iyo daacada uu ku hagaajiyey idinkaa fasaadinuna wixii haqasina wadcuuhu ilaahay barya khawfan cabsi aad ka cabsanaysaan daraaddeed wa damacan iyo hunguriyeyn aada naxariistiisa hunguriyeynaysaan daraaddeed ina raxmat allahi waxaa yeele ina raxmat allahi ilahay naxariistiisu qariibun midii dhow wey min almuxsiniina kuwa samafala dadka samafala ayay u dhowdahay buu rabbilahi subxaana wa tacaala maanaa aayadii horubay la macnata dhulka islaaxiisa iyo hagaajintiisuna waa daacada ilaah iyo sharciga ilaahay oo lagu dhaqo iyo kitaabka ilaah iyo sunada nabigu sal lay waslam la raaco islaaxinta dhulku taas waay islaaxinta dhulku middaa iyadaa waay fasaadintuna waa taa cagsiyad waay sidaa daraaddeed buu nabigu sal lay slam xadiis saxiixa oo ku odhanay laxajun tuqaamu fi lardi khayru liahli اlardi min an yunfaruu arbaciina yowma aw kamaa qaala sal alay wasalam hal xad ah oo dhulka dushiisa lagu oofiyo xuduudda sharciga ilaha ka mid a ayaa waxay uga khayr badan tahay dadka dhulka ku nool afartan beri oo isku xigtay in roob la siiyo afartan beri oo isku xigtay in roob laydin siiyo waxaa idiin dhaanta oo ka khayr badan hal xad ah hal ruux oo intuu dembi galay xad sharciga laga oofiyo saasuu nabigeenu lehay salawatulli waslamu caleyh waxaa yidhi halkaa xad ee la oofiyey inta khayra lagu gaadhay iyo inta barakaada lagu helay dhulkana barakaad badan baa kaga soo bixi samadana waxyaalo badan iyo khayr badan oo ku jiro ilaahay ku furi subxaana wa sidaas way macna laakiin roobkan da-ay afartan beri afartanka beri da-ay waa xad waa wax koobano yani waa dhibic timid waxbay soo saari dhowr bilood kadibna way ingegi wey macna marka kooda khayr badan tanaa ka khayr badan khayrkeedu daa-inkaya macna khayr jan aakharana waa leeda khayr adduunna waa leeda macna marka sidaas wey walaa tufsiduu fi lardi dhulkaa fasaadinina bacda islaaxi hagaajinteeda kadib ilaahay baa hagaajiyey oo sharcigiisii iyo daacadiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa ku hagaajiyey markaa idinkuna ha fasaadininoo waxaa wax ka gedisan dhulka ha ku kharidina wey macna ha xumaynina dhulka wadcuuhu ilaahay barya khawfan cabsi aad ka cabsanaysaan iyo wadabacan damac aada damcaysaan daraadeed damac macnaa waa hunguriyeyn waay macna rajo aada naxariistiisa rajaynaysaan iyo cabsi aada cabsanaysaa labadii asooba waa labada garbood ee lagu duulo waayo ama labada lugood ee lagu socdo markaa xagga ilaahay uu usii socdo adoonku waa rajaa waalkhawf damac aada ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa hunguriyeynayso way ku wadaa oo way ku riixaysaa talabaada ku riixaysa waxa way cabsida ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadhadiisa aad ka cabsanayso waa labada marka garbood ee aada ku duulayso sida shimbirkii oo kale ina raxmata maxaa yeele ina raxmat allahi ilaahay naxariistiisu qariibun kii dhow wey ooyay u dhowdahay min almuxsiniina kuwa samafala ayay ilahay naxariistiisu u dhowdahay subxaana wa wa qowlihi tacaala buu baab yahay macnaha hal mid hal arrin inaan fahno waa laga maarmaano arrintaas waxay tahay ilaahay subxaana wa tacala horta wax walba bixiya waxna isagaa bedela laakiin sunan baa jira kowniyeed qaanuun baa jira adduunkana ilahay ku maamulo subxana watacaala qaanuunka ilaahay adduunka ku maamulo wuxuu adduunka bulsho ama dad hadday hagaagaan hagaaga ay hagaageen ilahay sharcigiisa ay ku hagaageen midhuu waa sabab sababkaasina natiijule natiijadiisuna waxa weeye ilaahay inuu addoommada hagaajiyo oo uu adduunkana wax fiican siiyo aakharana uu janno siiyo natiijadu waa midaa iyada walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai walardi soomaali samaawaadka iyo dhulkaba barakaadka ku jira furo waxaa u ah ilaahay daacadiisa subxana wa tacala taasaa lagu furtaa kaydadka waaweyna dhul ku jira iyo kuwa cirka labadaba furaha lagu furtaayo waa daacada ilahi subxana wa tacala qufulka xidhana waa ilaahay macsiyadiisa subxana wa tacala saa daraaddeed buu nabigu sal alay slam wuxuu yihi aakhiru zamaanka marka nabiyulahi ciisa uu yimaado nabiyulahi ciisa markuu yimaado oo mu'miniin ay dhulka kusoo hadhaan dhulku barakaadkiisuu soo saaray barakaadkiisuu soo sa markaas halkii xabad ee rumaanka ahayd hal xabo oo khudaar ah yaa waxaa ka dharbeeyey intaasoo roobbaa ka dharbeeyey markaasay ka fulayaan iyadoo sideedii weynankaa ileeb qudaartanaan goosanayna iyo dalagan go-ahaya iyo midhahan baxaya iyo kulli waxaa yaryareeyey oo nafta ka qaadahaya mataqaana waa macsiyad iyo dembigaan galayna wey haddii macsiyada iyo dembiga la yareeyo ama la daayaba waxaasi way iska waaweynaanu markaasaa hal xabbaa waxaa ka dhargeeya intaasoo khalqi ilaahay mac saasuu nabigu ku sheegay salawatullahi waslamu caleyh marka daaco ilaahay baa dhulka islaaxiso oo hagaajisa oo macnaha waxa weye dhibaatooyinka lagaga baxaa macsiyaduna ayaduna way kasoo horjeedaayo way xumaysaa dhulkay fasaadisaa dhibaatooyin badan baa ka yimaada cuduro xaalkooda la waayay ayaa yimaada sida kuwa haddeeyaa loo kale siduu nabigu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh roob la-aan baa dhacda oo roob la-aantu waxay ku dhacdaa yani waxa weeyaan xoolaha sakadoodo la bixin waayo siduu nabigu xadiidka saxiixa ku sheegay salawatulli wasalaamu caleyh dagaallo iyo dagaallo ehliya yimaada oo iyaduna waxay ku yimaadaan buu nabigu uri sal alay wasalam haddii madaxdu ay sharciga ilaahay ka tagaan dadka ilaahay waa isku diraa subxaana wa tacala waa xadiis ibnu maaja oo warinay haddii bulshadaasi sharciga ilaahay ka tagaan ciqaabta la ciqaabay adduunka ugu horeysa wax wey iyagoo laysku diro oo qalbigooda laysku xumeeyo oo isbaabi'iyaan marka ciqaabtu aakhare keliya noqon maysa adduunkay soo degdegi dhulkiibaa fasaadi marka saas wey macna bahra alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi innaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu saas fasaadka dhulka ka muuqdaay waa dunuubta addoommadu gelayaan wa qowlihi tacaala wuu baab u yahay afa xukma aljaahiliyati <laughs> majaahiliyada xukunkeedii ayay yabguuna raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan min allahi xagga alle xukman xukm yaa uga wanaag badan liqowmin dad dadkaasoo yuuqinuuna rumaynaya macnaha waxa weye waxaa lagu eedaynaya jaahiliyada xukumkeedu waxa weye waa xukumkii jiray intaan islaamku soo degin ama waa xukum walba oo ha laga qaadanin xukum jaahiliya la yidhahda nisbatun ila aljaahiliya alatii kaanat qabla alislaam waxaa loo tiirinayaa bulshadii islaamka intuusan nebi maxamed lasoo dirin salawatulli wasalaamu caleyh jirtay ee jaahiliga ahayd ayaa loo tiirinaya aw nisbatun ila aljahli ama jahli baa loo tiirinayaayo wax walboon xagga ilaahay ka imaanin oo addoommada xaggooda kasoo fulay jahli buu ku salaysay marka ma xugum jahli ku salaysan ayay doonahayaan oo raadinayaan kii ilaahayna waa ka tegayaan miya war laba shay oo laysku doorsado ma laba shay laisgarab dhigana maa yaa ilaahay xaggiisa ka wanaag badan xugm xagga ilaahay ka yimid yaa ka wanaag badan yuu u wanaag badan yahay laakiin liqowmin yuuqinuun dadka si hubaal ah ilaahay u rumaynayo yaa xukunkiisana ku qancay oo uu u wanaagsan yahay laakiin inta kale bayu ka carariba afa xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyay yabuquuna raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan min allahi xagga alle xukman xukm yaa kaga badan liqowmin dad xugmkaasu liqowmin dad dad u ahaaday dadkaasoo yuuqinuuna aan la rumaynin yani xug mid la kala xugmiyo dad ilaahay rumeeyey oo macnaa waxa wey xukumkani xukumkani waxaa ku intifaacaya dadka muminiinta kuwa kale laftooda faa-iida waa kasoo gaaraysa oo naxariistaa guude sharciga ilaahay loo istaajiyey oo lagu dhaqmay naxariista ka imaanaysa roobka ku imaanaya barakaadka kusoo baxaya gaalada xataa waa ku intifaacaya laakiin intifaaca aweliga ah waxaa iskale dadka iimaanka la macna iskale marka hore وعن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول لا يؤمن مر من أحدكم مثلين حتى يكون إلى هذا هواه هوريس صحيح نفسيس تعفهي إلى يكلغة تبعا من رعصا لما جئت به وحوالي مثلين إيمانك للنبي موسى الرمينين رميتي للنبي موسى الرمينين إيمانك سنبيتي للنبي مقارسنا إلى balwadiisa iyo waxay naftiisu jeceshahay ay ka dabagasho oy ka raacdo wixii aan la iman yani waxau sharciga ilahi baa horeeya naftaadu waxay jeceshahayna sharciga ilahi bay ka dambaysaa saa ilaa aada noqoto maadan rumaynin saasuu nabigu sal ly sl xadidka ku qaala nawawiyu imaam nawowi wuxuu yihi xadiidun saxiixun xadiidku waa xadiid saxiix rawaynaahu xadiidkaa waan warinay fii kitaabi alxuja biisnaadin baan ku warinay saxiixin xadiidka saas imaam nawwi ley laakiin sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif maxaa yeele waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo nucay ibnu xamaad ninkaas hadda horna waa soo marnay saduuq yukhdiu kafiiran nin iska runlowgo iska ahaa sidiisa kale caadil ah laakiin gafkiisaa badnaan jiray saas daraaddeed xadiidka uu sanadkiisa kusoo arooro haddaan la helin wax xoojiya daciif way sanadku waxaa kaleetoo ibnu rajab alxambali uu ku xadiidka ku cileeyey nucaym ayay ruwaadu isku khilaafsan yihin oo ragga nucaym ka dambeeya xadiidka uu ka warinaya dhowr magac oo kale gedisan buu sheegay ikhtilaafkaasina waa ku jiraan waxaa kaloo nin la yidhahdo hallaabi uu ku cileeyey isagana inqiaac bayna cabdillahi bni camr bni caas wa bayna cuqbat bni aws cuqbat bni aws oo xadiidka ka warinaya cabdullahi bni camr ma uusan soo gaarin buu yidhi cabdullahi bn camar muuse soo gaaray sida daraaddeed inqiaacana wuu ku cileeyey isaga un baan kulley wax ku cileeyey taqriiban waxaana sheegay xaafid ibn rajab kitaabkiisa macnaha wax weeye jaamic alculuum walxikamka ayuu ku sheegay oo xadiidka sanadkiisa aada ugaga hadlay xadiidku marka sanadkiisa waa daciif gabagabada hadalka sanadkiisu daciifaada laakiin macnaha uu kutusaya waa sax macnaha uu kutusaya waa sax axaadiis fara badan iyo aayadihii qur-aankan hadda soo marnay ayaana u markhaati kacaya macnaha ayaa u markhaati kacdaan falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimuu tasliima aayad aayadka iyo aayado kaloo fara badan yaa kutusaya xadiidka macnihiisu inuu sax yahay macna laa yuminu maxaa yeele xadiidka waxaa laga yaabaa sanadkiisu inuu daciif noqdo laakiin macnihiisu sax noqdo waa suurtagal macna oo macnihiisu wuxuu sax ku noqon karaa nusuuska luga qabsiima macna laa yuuminu ma rumaynin axadikum midkiin xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo hawaahu hawadiisu tabacan mid raacsan bimaa jiitu bihi waxaan la imid hawada waxaa la yidhahdaa waxay naftu jeceshahay waxay naftu doonayso rabto hawaa la yidhahdaa macna qaala nawwiyi imaam nawowi wuxuu yihi xadiiu saxiixun xadiidku waa xadiis saxiix rawaynaahu waan warinay fi kitaabi lxuja kitaabi xuja midin le saas miya biisnaadin sanad baan ku warinay saxiixin oo saxiixa wa qaala shacbiyu imaamu shacbi wuxuu yihi camir ibnu sharaxiil shacbi baa la yidhahda waa nin taabiciya ah. wey oo culimadii reer kuufa ka mid ahaa ardadii wuxuu ka mid ahaa yani ibnu mascuud qaala shacbiyu wuxuu yihi kaana waxaa ahaa <clears throat> bayna rajulin nin dhexdii oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mida ah, iyo wa nin oo min alyahuudi yahuudda ka mida ah, ayaa waxaa udhexaysay khusuumatun yani dood isqabsi wey macanaa waxbay isku haysteen faqaala alyahuudiyu kii yahuudigaa wuxuu yihi nataxaakamu ilaa muxamadin muxamed baan u xugum tegaynaayo arrinteenna aan u geysanaynayo na kala saari maxaa yeelay liannahu yahuudigu carafa wuxuu gartay annahu muxamed laa yaakudu inuusan qaadanayn alrishwata laaluusha inuusan qaadanayn taqriibanna isagaa garta lahaa garta isagaa lahaayo ninkan kale wuu ka gardardaa isagaa xaq lahaa marka maxamed inoo geebooday isagaa caadilo aan rusciyo iyo laaluush qaadanaynin wa qaala almunaafiqu munaafiqii wuxuu yihi nataxaakamu ila alyahuud maya nin yahuudiya inoo raadi weliba yahuudiga waxay leeyihin kacb ibnu ashraf ninkii la odhan jiray ayuu ahaa lacal licilmihi maxaa yeelay kan munaafiqi wuxuu ogsoon yahay annahum iyagu ya'khuduuna arishwa yahuudi inay laaluush qaadato yahuudi labada ruux ay u yimaadeen mid intay waxoogaa si qarsoodi uga qaataan ka kale inay ku foorariyaan ayaa caadadooda ah saasuu marka garanaya waxoogaa inuu bixiyu rabaa marka faitafaqaa markaasa waxay isku waafaqeen an yatiya inay u yimaadaan kaahilan wadaad macnaha kitaab gaablow ah midka jibanka la shaqaysa ee qeybka wax ka sheeg sheega an yaatiya kaahilan inay u yimaadaan oo fii juhaynata qabiilka reer juhayna dhexdooda ah fataxaakamaa ilayhi markaasay u xugum tageen fanazalat markaasaa waxaa soo degtay alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ila daabuut aayaddii baabka ugu horreysay yaa marka soo degtay saasule macna macnaa nin yahuudiya nin munaafiqa arrin ah ka dhexaysay kii munaafiq ahaa ah marka islaamnimada sheegen u fiirso farqiga udhexeeya yahuudigu waa gaal oo gaalnimadiisa ugu cadays halkaasuu la joogaa gaalba yahuudi baan laakiin kii munaafaqa ah islaamonimuu muujisanaya ku jiraa wuu tukanayaa buu bixinayaa xajkii buu xajinayaa yani waxa weye muslimnimuu muujisanaya labadaasaa markaa isku qabta kii yahuudigaa marka wuxu maxamed inoo gey maxaa yeeley isagaan ku tuhmaynaa ama u malaynaynaa inuusan waxba maarta xaqdarro inuusan sameyna inoo kale eexana xoolana inaga qaadanayo munaafiqiina wuxuu yihi islaamnimada sheeganaya war maya inaga daaya nin yahuudiya inoo raadi odaygii kacab ibnu ashraf ahaa ee garyaqaanka ah ee yani waxa weeyaan intaa uun wax soo kala saari jira odaygaa inoo gey markaasaa markii dambe wax isku waafaqeen inay u tagaan mid kaahin ahoo qeybka wax ka sheeg sheego oo reejihayna qabiilka yidhaah yani waxa weye kaahiin u ah kii way u wada tageen hadee ilahi waxba kama qarsoona subxaana watacaala aayadana markasoo lagu dhaleecaynay maana aarkaasi marka waa asar daciifaho ibnu jariidi tabari iyo keyrkii baa wariyey waana mursal mursalka waxaa laga wadaa shacbi waa taabici dhacdadani markay dhacaysay qur-aanku soo degayeena goobjoog muusanen oo nebiga ma soo gaarin salawatulli wasalaamu caleyh laabudda isagii nabiga marka waa loo dhexeeya cid unbaa udhexaysa xageebu ilaa xageebu ka keenay cidii udhexaysayna lama garanayo saa daraaddeed buu asarku marka daciif ku noqonaya maxaa yeele mursalku waa daciif kaana waxaa ahaa buuri bayna rajulin nin dhexdii oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mida ah, iyo warajulin rajulin min alyahuud iyo nin ree yahuudiyada waxaa udhexaysa khusuumatun khusuumada waxa ishaysiga la yihahda macana wax laysku haysto faqaala alyahuudiyu kii yahuudiga wuxuu ihi nataxaakamu ilaa muxamadin muxamed aan aadno liannahu maxaa yeelay yahuudigu carafa wuxuu gartay anahu nabigu sal ly slm laa yaakudu rishwata laaluushka inuusan qaadanayn wa qaala almunaafiqu munaafiqiina wuxuu ihi nataxaakamu ila alyahuud yahuud baan aadayna yani adduunku hadda siduu ugu hormaray yani in la duusiyo xuquuqda dadka waxa la yaab la wey jaamacaad baa looga soo baxayo waxay leeda takhasusaad xafiisyaaba u furanba looyarro wax la yidhahdo looyarro iyo garyaqaan iyo adduunka haddaad maqasho xuquuqda dadka unbaa lagu duusiyaa wax alla waxaad doonta intaad samayso od qasto haddaaba dhaqaale leedahayba unbaad looyarka ugu yani aqoon fiican uguna sumcad fiican baad xoogaa siinaysa isagaa maxkamadda taagan adiguna dhulkaagaad tamashlayn wax la wado la wado la wado la wado waxaa laga yaabaa xuquuqdii dadka in yani waxa lagu shuba maa badda lagu shubo khaasatan dadku hadday yihiin dadka tabarta yar ee aan ka bixi karin inay loo yar qabsadaan iska dallayda hadday yihiin xuquuqdooda waa duudsanta haddii kaleeto wuxuuba ku qancayaaba waa loo yaryo waxaan kama bixi kartida dhaqaalana uma hayside waxoogaa yar oo macnaha waxa weye iska saabasaabayn ah oo dhaydhaymo ah iska qaado intaasuu ku qaatay intaa haddii la siiya macnaa waxa wey xataa maaragti loo dadaalay waxaasoo dhan hadana adduunkaa raalli ka wadaa waa la raaba jaamacaad baa laga soo saarhayaa oo yani waxa weyaan brofesoray noqonhayaanoo xafiisyaa u furan oo dowladihiibaa macnaa waxa musaabaqeynayo dulmigaa laisku ogyahay macna dulmigaa laisku maal sharci ilahi hadii laga tago subxaana watacaala yani waraabayaal iyo yey iyo libaaxyo dabcuna unbay noqonaya biniaadamkaad arkaysa wax xuquuqa isu ilaalinaya haba yareeta aysan jirin haddii sharci ilahi la garan maro subxana watacala kaaga darabka haddana waxaa laleeyahay xuquuq binu aadan baa la ilaalinaya hormay kala daayaan suugnimadaa lagu qarinaya waxa la samaynayo iyo dulmiga la samaynayo saan sheegnayba waa in shaati loo geliyey in aradnaa ilaa ixsaana wa tawfiiqan ti oo kale in loo geliyo waa laga maarmaan waa ilaa waa laisfahmi si aan laisu fahmin marka waa in shaatigaa loo geliyo shaatigii loo gelina waxa wey waxa la yidhahda xuquuq binu aadan baa la ilaalinaya xuquuqdii baaba dudtasa waa maqan tahay macana maxaa la ilaalin saas wey licilmihi wa qaala almunaafiqu munaafiqiina wuxuu hi nataxaakamu ila alyahuud yahuud baan u xugum tegaynaa maxaa yeele licilmihi wuxuu ogaa anahum yahuudi ya'khuduuna inay qaataan arishwata laaluushka ummadda ugu dheeraysa wey laaluush wax la yidhaha faitafaqa markaasaa waxay isku waafaqeen labadoodii nin ee is hayste an ya'tiya inay aadaan kaahinan inay u tagaan oo fii juhaynata ree juhayna qabiilka saan soo sheegnayba qabiilooyinka carbeed qabiil walba kaahin bay lahaan jireen fayataxaakamaa iley markaasay u xugum tageen fanazalad waxaa soo degtay qowlahu tacaala alam tara ila aladiina yasumuuna alaaya wa qiila waxaa la yihi oo iyadana la sheegaa nazalad way soo degtay aayatani rajulin laba nin bay kusoo degtay arrinkooda labadaa ninoo ikhtasamaa dooday oo isqabsaday faqaala axaduhumaa midkood baa wuxuu ihi nataraafacu ila nabiy sal lay wasalam nabiga xaggiisa aan isla aadno ataraafuc waxa weye isla kor masalada waa la rafciyey baa la dhahaa marka macnaha jihada xaakimada ah ama maxkamada la geeyo ayaa lahada ruficat ilqadiyatu ila almaxkama marka waxaa laga wada waa un la geeye waa un la geeyey nataraafac ila nabiy sal lay waslm nabiga ayaynu aadayo u xugum tegi buuri wa qaala aakharu kii kalena wuxuu ihi ilaa kacb bn ashraf maya kacb inoo uma taraafaca ilaa cumara cumar bay marka u wada tageen qisada uu soo gaabiyey waxay ahayd nebigay u wada tageen salawatulli wasalaamu caleyh markay nebiga u wada tageen sal alay wasalam ayuu xugum yuu kala xugmiyey markuu kala xugmiyey uu qanci waayey kii munaafiq ah uu soo tegey wuxuu yihi inoo waxaad inoo geysaa ninka la yidhaahdo abubakr sidiiq inoo geysa way soo tageen abubakr bay yimaadeen wuxuu yihi ma arin nebigu yii salawatullahi waslamu caleyh kala xugmiyey baa dooneysaan anigan inaan haddanabaad aan galo oo aan xugmiyo ila dhaaf cumar bay u yimaadeen cumar bay arrintii u keeneen cumar markaasu yihi maxaa dhacayo bal iga warramo way u sheegeen nebigaan u tagnay abubakr baan soo marnay wax yar isuga unguuri gurigu dib isugu laabay seef la soo baxay qoortuuba ka gooyeyba kii saasay marka qisaw ayay u sheegaan laakiin xadiidka ama qaabkan haw yaalla ama kaa kale aan sheegayna ha noqdee waqiiladaa unbaa lagu wariyaa waqiiladaas laakiin sanad saxiixa ma laha sanad saxiixa ma laha nazalat fii rajulayni laba nin bay kusoo degto ikhtasamaa dooday oo isqabsaday faqaala axadumaa midkood baa wuxuu yihi nataraafacu ila nabiy sal ly slm nabigaan isula tegeynaa wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yihi ilaa kacb bni ashraf maya kacb bni ashraf inoo uma taraafaca ilaa cumara cumar bay marka u wada tageen oo isula tageen fadakara lahu axaduhumaa midkood baa cumar wuxuu u sheegay alqisata qisadii buu u sheegay say wax u dhaceen faqaala wuxuu yihi cumar liladii kii wuxuu ku yihi lam yarda aan ku raali noqonin birasuuli lahi sal lay wasalam ninkii aan nebiga ku raali noqonin xukunkiisa ayuu cumar wuxuu ku yihi akadaalika masaasay wax u dhaceen ma intuu nebigu salawatullahi waslamu caley idinkala saaray baadan ku qancin qaala wuxuu uhi nacam haa waaba isku isla quman yahay fadarabahu cumar wuxuu ku dhuftay bisayfi seefbuu ku dhuftay faqatalahu waa dilay qoortuuba ka jaray man cumar waa dilay maxaa yeelay ruuxu hadduuba ku raalli noqon waayo xukumka ilaahi subxaana watacaala iyo xukunka rasuulkiisa waa gaaloobaya macna walaa waa gaaloobaya marka yani axaadiistaas iyo aayaadkaasi waxay tilmaamayaan inay dadku ay sharci ilaahi subxaana watacaala ku kalsoonaadaano ay ilaahay ayna ka kalsooni bixin sharcigiisa sharciyo kaleetiyo dhaqamo kalena ayna qaadanin ruuxa haddii uu u xugum tago marka waxaan ilaahay soo dejinin ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya waa dhowr arrimood dhowr xaalood loo kala qaadaya xaaladda koowaadi waxa weeye kufrigiisaasi hadduu caqadiya hadduu caqadi yahay inuu gaaloobayo waa laisku waafaqsanya oo caqadii wuxuu noqon karaa dhowr xaalada caqadii buu noqon karaa marka koowaad waxa waaye haddii uu diido in xaq ilaahay sharcigiisa subxaana wa tacaala uu ka xaqsan yahay wax kastoo ibni aadam dejiyey ama sharciyada kale oo dhan isagu inuu ka xaqsan yahay hadduu diidaa waa gaaloobaya macnaha waxa weeye wuxuu taagan yahay sharci ilaahay waa xaq sharciyo kaloo xaqana waa jiraan halkaaba hadduu taagan yahay in uu diinta banaanka ka yahay shaki kuma jiro lagamana muransana masalada iyada ayib waxaa kaleeto iyadana uu gaalabaya haddii uu rumaysan yahay in sharciga ilaahay lagama fiican yahay oo ummadda loo dhaabo sharcigan uu gacmaha gurahaye dadkii laynahaye dhagax wax ku dilahaye sida qallafsan wax u imtixaanahaya u leynahaya war sharcigan inaga daayo mid fudud oo xeersashaba inoo soo qabto kana inoo dhaabe sidaa hadduu rumaysan ya hela iyadana khaarij ilmilla waay islaamka iyadana waa ka baxay ishkaal male taasina muran kama taagna maxaa yeelay waa shirki caqadi awa ah ta labaad waxa weye hadduu rumaysan yahayba sharciga ilaahay wax la siman inuu jiro wax la silmi kara inuu jiro kii hore waxay ahayd waa laga xaqsanya ka kalena waxa weeyaan macnaa waxa weeyaan yani waa laga fiican yahay tanna waxa weeyaan waa waa siman yihin xataa waa siman yihinoo sharci ilaahay baa lala siman yahay haddaad qabto sidoo kaleeto waa kaarijin ruux waa ka baxay islaamnimada ma qaba ruuxu in sharciga ilahay sharci la siman uu jiro laakiin sharciga ilahay inuu sharciyada ka wada sarreeyu qabaa haddana wuxuu rumaysan yahay inuu jiri karo sharci laysku maamuli karo sharciga ilahay uusan gaadhinba oo sharciga ilahay baa ka fiican oo lalama simi karo laakiin waxaa jira sharciyo kale oo laysku baaburi karo oo loo xugun karo hadduu taa rumaysan yahayna iyadana salaanimada waa ka baxaya waa suuro kale wey waxaa la mida ah oo iyadana culimadu ku daraan oo daliil u noqon karta arrimaha lasoo sheegay hadduu ruuxu maxkamado sameeyo maxkamadahaana dowlad ilaalisa loo sameeyo maxkamadahaana sharci ilaahay sharci ahayn la dhigo oo kii ilaahayba layska halmaamo meel lagu lagu iloobo iyadana waxa weye kufri iyo gaalnimo ahay waa sida hadda masalan caalam islaami ka jirto o kale hal suuro ayaa markaa ay culimada yidhahdaan gaal gaalnimo ma gaadsiisne waa kufri camali ah waay waa kufri camalio ruuxii dembi weynbuu galay laakiin islaamka kama sabe halkaasuna waxa waaye ruuxu wuxuu ictiqaadinayaa xukunka samaynaya ama u tegaya in ilaahay sharcigiisu uu ugu xaqsaya wax walba haddana hawadiisi iyo laftiisa waxay ku xambaartay waxoogaa inuu sharcigii ilaahay ka leexay hawadiisa iyo laftiisaa ku xambaartay inuu gefsan yahayna waa is-ogyiho khaldan yahay laakiin ama waxoogaa laaluushaa la siiyey ama qaraabtinimaa qaatay qaaday ama waxyaaba saasoo kale u xagliyey sidaa daraaddeed buu sharciga ilaah intuu ka leexday buu wax kale wax ku xugmiyey waa hal dhacdo waa laba dhacdo waa saddex dhacdo waa wax macnaa waxa weeyaan aan nadaam la dejistay oo lasoo guuriyey aan ahayne ruux khaldamay ah oo sindirixday qalbigiisi iyo iimaankiisuna hagaagsan yahay suuradaa iyadaabay culimada yidhahdaan waa gaf waa khata ama waa dembi aan gaalnimo gaarsiisnayn haddii kufri la yidhahdana waa kufriga cabaliga ah ama kufru duuna kufrin midka la yidhahdo macna waa gaalnimo gaalnimo ka sokay laakiin suuradaha kale oo dhan iyo xaalooyinka kale ka horreeyo o dhan gaalnimo weeye ninkii doonaya wuxuu ugu noqonayaa risaalo yaroo aada u qiimo badan baa jirta oo uu leeyahay sheekh maxamed binu ibraahim mufti diyaari sacuudiya saabiq yani sheekhii sheekh binbaas ka horeeyey ee muftiga ahaa nin aada u cilmi badan buu ahaa risaalu ka alif oo alxukm bikayri maa anzala allah aada u qiimo badan oo xaaladahan uu ku tafsiiliyey waxaa isagoo sidoo kale isaguna sidan u kala dhigdhigay <clears throat> ibn abilciz kitaabkiisa macnaha waxa wey sharxi alcaqiida taxaawiya isaguna sidan kale uu kala dhigdhigay macna marka meelahaas ha loogu laabto macna bulshadu marka waa inay ku dadaasho odayaasheeda iyo culimadeeda iyo aqoonyahamiinteeda iyo kulli muslimiinta waa inay ku dadaalaan sidii sharci ilaahay uu soo laaban lahaa subxaana watacala saas ninkii odaya hadda beel hor joogana ama bulsho hor joogana ama magaalo ama tuulo ama degmo hor joogana waajib bay ku tahay waajib bay ku tahay awooddiisa intii ah inuu bulshada iyo dadkaa sharciga ilahay u celiyo subxaana watacala haddii kaleeto waa laysku maran yahay lakala bixi maayo fiihi masaail baabkan masaail dhowra ku jira kutubta qaarkood masaa-ishan ma qorayaan kutubtan qaarkood masaa-ilba ma laha laakiin kutubta qaarkood baa qoray kaygoo kale hadda masaa-isha ma qoray meel kalan kasoo fiihi masaa-il baabka masaa-il dhowraa ku jirta masalada koowaadi waxa weeye tafsiiru aayati nisaa aayaddii suuratu nisaa kusoo aroortoo la fasiro wamaa fiiha iyo waxa dhexdeeda ah aayadda oo min alicaanati kaalmayn ah laysugu kaalmeeyo calaa fahmi daaquud daaquudka inaan fahno aayaddu waa aayaddii ugu horreysa baabku alam tara ila aladiina yazcumuun aayaddaa iyo waxa ku dhex jiro oo ah fahamsiin layna fahamsiinayo daaquud wuxuu yahay daaquud ciddii aada xugum u raadsatihi inaad aada garsooro ka dhigato oo aan ilaahay sharcigiisa wax ku maamulayno waa daaquud macne athaaniya masalada labaadi waxa weye tafsiiru aayati albaqara aayadda suurat lbaqara kusoo arto iyadana la fasiro waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun iyadana الثالثة مسألة صدحة وحوي تفسير آية الأعراف سورة العراف آيات كسارة إذن الله